دكتي آياتك سورة waa boqol iyo lix iyo toddobaatan aayadood weeye allah subxaanahu wa tacaala wuxuu amray amba uu faray addoommadiisu inay allah ka baqaan taqwada ayuu alla horraysiiyey oo macnaheeduba wuxuu yahay in rabbi keligii la caabudo yaa ayuha annaasu dad yahow yaa ayuha annaas dadyahow amba dadow ittaquu ka baqa rabbakum rabbigiin ka baqa alladii rabbiga khalaqakum idinka abuuray min nafsin naf xaggeed idinka abuuray naftaasoo waaxida keli ah qaybtaa dambana waa adiladii tawxiidka ilaahay wuxuu faray subxaanaه wa tacaala bitaqwaah oo ah cibaadatuhu waxdah rabbi keligii in la caabudo oo aan loona sharig yeelin markaasaa ilaahay wuxuu inagu baraarujiyey awooddiisu siday tahay mid u dhammaystiran aladii rabbiga caabuda khalaqakum idin abuuray min nafsin naf xaggeed idinka abuuray naftaasoo waaxida qura amba keli ah waa aadam calayhi asalaatu wasalaam allahaa ka baqa oo wa khalaqa ka abuuray minhaa naftaa xaggeedana ka abuuray zawjahaa lamaanaheedii macnaha damiirka waxaa loo celinayaa u nafta ma og tahay oo khalaqa abuuray minhaa naftii qurahayd amba keli ahayd xaggeeda ka abuuray zawjahaa lamaanaheedii macnaha sawjiha waa xawaa macnaa aadamna ka abuuray xawaa zawjahaa lamaanaheedii ka abuuray markaa zawja iyo zawjo labadaba waa la yidhaahdaa ragga iyo dumarka labada la odhan karaa markaa zawjahaa waa xawaa aadan ka abuuray wey ee wabatha faafiyey minhumaa naftii iyo tuu ka abuuray oo wabatha ka faafiyey minhumaa labadan xaggooda ka faafiyey rijaala rag kahiira fara badan iyo wa nisaa'a haween kahiira iktifaa baa ku jira ma ta hore lagaga maarmay ma ogti oo wabasa faafiyey ay dara'a minhumaa labadan xaggooda ka faafiyey rijaala rag kahiira fara badan iyo wanisaaa haween aan xad lahayn wtaqu llaha alle ka baqa ilahay baa soo celiyay subxana wtaqu llaha alle ka baqa ilahay daacadiisu faray alladii allah tasa'aluuna aad wax isku weydiisataan bihi isaga odhan jireen as'aluka billah baa alla magiciisa aan ku weydiisanaynaa alla dartii wamaa ilaa dalik waataquu allaha alla ka baqa alladii allaha tasaa'aluuna aada wax isku weydiisataan bihi isaga allaha ka baqa wlarxaama qiraa'adan inoo taalla waalarxaami iyana waa la akriyaaye waataquu iska ka iska ilaaliya alarxaama riximkana qaraabadana an taqdacuuha inaad goysaan wattaquu ka dhowrsadoo iska ilaaliya alarxaama qaraabadana an taqdacuuha inaad goysaan oo qaraabada in la xidhiidhiyo waa waajib inay waajib tahayna waa ijmaac laskuma khilaafsana qaraabadu amba ha noqdo mid maxrama amba yaanu noqonine waa isku mid weeye waa in ma arkaysaa qaraabada la xidhiidhiyo goynta la gooyaana waa min alkabaa'ir ina allaha alle kaana wuxuu ahaa yahayna calaykum korkiinna raqiibaa ka idin eegaaya muraaqib haddii la yidhaahdo waa eegid ina allaha alle kaana wuxuu ahaa yahayna calaykum korkiinna raqiibaa ka eegaya allah idin eegaya subxaanahu watacaala muraaqibku sidaa weeye waxaad moodaa xadiiskii ixsaanka oo kale icbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak macnaa ilaahay ka idin arkaya weeye subxaanahu watacaala marka xadiiskaasi wuxuu tilmaamayaa oo ilaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoogu sheegay bimuraaqabati raqiib ka ku ilaalinayana inaad dee iska ilaaliso ma arkaysa raqiiba ka idin eegaya weeye alle subxaanahu wa tacaala wa aatuu siiya alyataama agoonta siiya amwaalahum xoolahooda siiya yacni waa agoonkii oo qaan gaadhay oo agoonku intaanu qaan gaadhin qofka weliga u amba ah ka mas-uulka ahi maalka u dhiibi maayo waa carruuro mas-uuliyadba ma laha dee sharci ahaan marka la eegana mar hadduu qofku qaangaadho agoon lama yidhaahdo sharcan laakiin agoon maxaa loo leeyahay oo xaaladii uu soo maray ma og tahay sow maaha masalan haddaynu soo qaadno ee saxaaratu fircawn oo kale markay islaameen ilaahay muxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wa ulqiya saxaratu saajidiin eeg dee xaaladdan ay sujuudayeen saxaro may hayn saaxiriin may hayn waxna way dhaceen markaa ha u qaadanay isagoo saaxiriin sujuudtii kalay laakiin waa maa kaanuu caleyh hore ayay dee saaxiriin u ahaan jireen marka agoonta wax loo dhiibayaa hore ayay agoonta u ahaayeen xaaladday qaangaadheen baa loo dhiibayaa alyataama agoonta amwaalahum xoolahooda waa markay qaan gaadhaan weeye agoontii siiyabaa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala walaa tatabaddalu ha ku bedelanina oo ha ku doorsanina alkhabiita ka xun ee xaaraanta ah walow qiima adduunyaba ha yeeshee eh, bidayibi ka wanaagsan ee xalaasha ah maalan agoon haddaad maalkiisa hayso maalan xoolo nool oo kale ba aynu ka soo qaadno <laughs> dee neefkaagii xumaaye weydahaa xaggiisa ha marin kii sii shishlaana xaggaaga ha soo marin walow samiinba ha noqda eh waa khabiid maadaama uu xaaraam yahay walaa tatabadalu ha ku bedelanina alkhabiisa ka xun macnaa sharcan ee xaaraamta ah bidayibi ka wanaagsan ee xalaasha ah oo neefkaagu ah haba kuu taagdaraado ha kuu liita e eh, mar hadduu xalaal yahay aayib weeye amba walaa tatabadaluu ha ku doorsanina alkhabiisa ka eed leedihiine taagta daran bidayib mid wanaagsan oo agoonku uu leeyahay taana waa la odhan karaya walaa taakuluu ha cunina amwaalahum agoonta xoolaheeda ha cunina xaala kawnihaa mudaafatan xaal ay tahay mid lagu daray ilaa amwaalikum marka ilaadaas sii sheega xadfana xaaladaa bay ku xidhmaysaa walaa taakuluuha cunina amwaalahum ay amwaala alyataama agoonta xoolaheeda ha cunina mudaafatan xaala kawnihaa mudaafa xaalay tahay mid loo geeyo ilaa amwaalikum oo khuldada lafteediibaaba la diidan yahay oo maalkiina iyo koodii ha isku darina oo wax wada cunina wey oo baqarana waxaynu ku soo maray de haddii aa wax ku darsataan fa ikhwaanukum soo ma aha marka aayaddan markaa xukunkana uu tilmaamaya qaybtani waxay noqonaysaa mansuuq mar haddaad maalkooda iyo kaaga isku darsataan oo si macruuf aad ah u noolaataan markaa way banaan tahay wy amba ilaa amwaalikum ay maca amwaalikum wada cunina wey marka aada masuuq bay noqonaysaa ti aynu baqaro kusoo maray ayaa agoonka qofku hadduu wax ku darsado maalkiisa waa uu ku wada cuni karaan wey inahu damiirkana wuxuu u noqonayaa walaa taakulu baa la yidhi inahu cunida la inahu ay ina akla maal yataama inahu cunida la cuna maalka agoontu inahu ay ina aklah cunida la cuna maalka agoontu kaana wuxuu ahaaday xuuba dembi kabiira weyn waa dembi weyn oo culus ayaa ilaahay tilmaamay subxana wa taala wain iftum wain khiftum haddaad ka baqataan anlaa tuqsiduu inaydaan u cadaalad samaynin filyataama hablaha agoonta ah ee aad damacdaan guurkooda haddaad ka baqataan inaydaan u cadaalad samaynin fankixuu guursada maa qaar guursada daaba xalaaloobay lakum idinka idin xalaaloobay oo min annisaa haweenka ka mid ah aayaddani waxay lahayd sababu nusuul sabab nusuulkeeda ayaana lagu fahmi karayaa waxaa jiray dhaqanda ay carabtu iska lahaayeen sharciguna ictibaariyo waxa weeye caruurta yaryar marka aabahood dhinto waa in cid mas-uula loo helo ciddaa mas-uulka ka ah ee aabahood u dardaarmay inuu hayo amba welibka u ahi laba ayuunbay noqon kartaa cid aada agoontan yar yar haba ugu xigaane haddana guursan kara dhadigooda iyo inaanay guursan karin marka aayaddan sabnasuulka see bukhaari uu warinayo raximahu llahu tacaala caaisha waxay leedahay nin baa waxaa lagaga tegi jiray amba uu ka mas-uul ahaan jiray inan yaroo agoona markaa maal bay haysataa yar markaa wuxuu la leex jeclaabayaa in nin kala guursado oo maalkana aabaheed uga dhintay uu la yeesho dabadeete isaga laftigiisa ayaa wuxuu samayn jiray haddii dee maal iyo quruxba ay leedahay intuu isku darsado ayuu meher yaroo jabanna siin jiray meher aan lagaba bixin jirin hablaha iyada la midka ah dhaqan ahaan dee maher iska macruufa bay lahaayeen oo qolaba malaheer ay gaadhsiiso dabadeeto yaraysigaa uu meherkeeda dhimi jiray dabadeedna uu iska guursan jiray amaba uu iska nici jiray cid kaleo guursatana uu ka cadili jiray ayaa laga reebay markaa oo laleeyahay hablaa yaryara ah, agoonteed haysaan mar haddaad ka baqataan inaydaan u cadaalad samaynaynin ee waxba ha guursanina ee iska daaya wey macnaha meesha laga fahmaya mafhuumka ku jiraa wuxuu noqonayaa haddii aydaa ka baqaynin cadaalad darro oo ad u cadaalad samaynaysaan waad guursan kartaan masalaa markaa ka soo baxaysa meesha la yidhaahdo ininku ma noqon karaa naakix iyo munkixba inantan uu weliga ka yahay isaga laftigeedu isaga laftigiisu ma noqonayaa ka guursaday ee isu guuriyey waa naakix fa huwa munkix waa guursaday isu guuriyey madaahibta qaarkood waa ogolyihin <laughs> mar hadduu isagu weligii u yahay kaalay waa isu meheriyo dhag wax la ogol yahay madaahibta qaarkoodna waxay leeyihiin maye weli kale oo isaga ka xigaa ha u guuriyo qaarkood waxay leeyihiin mid kale ayuunbuu wakiilanayaa oo sidaasuu u guursan karaya waxaa kaloo laga fahmayaa agoontu iyadoo yarba in la guursan karayana waa laga fahmaya culimada qaarkoodna maya bay leeyihin filyatama waxaa loogu magacaabay un xaaladii hore ay ku jiri jireen ilaa ay qaan qaangaadho lama guursanaya bay leeyihin wlcilmu cind allah sababnusuulka aayadda saasaynu ugu fahmaynaa macnaha waana xaalada ugu faa'iidada badan yahay sababnusuulka markuu kaa kaa maaragtay kaa saacidayo amba kaa caawinayo macnaha aayadda inaad fahamto lakin cibradu waa caam wain kiftum haddii aad ka baqataan amba aada u malaysaan amaba aada ogaataan waa lagu fasira saddex tafsiirba anlaa tuqsiduu inaydaanu cadaalad samaynayn fil yataama agoonta dhadiga ah agoonta dumarkeed guursanaysaan haddaad ka baqataan fankixuu guursada ma waa ismu mawsuul alladii un bay noqonaysaa mawte fama maa haween guursada daaba xalaaloobay lakum idinka xalaal idin noqday oo min annisaai haweenka ka mid ah haweenkaa kalen iyagoo agoonta aan ahayn haddaba maada waxaa lagu isticmaalaa sida qaalibka waxaan caqliga lahayne maxaa dhacay qur-aanka waa la iskaga isticmaalay ba iyo wax caqlilana waa lagu isticmaalay culimada qaarkood waxay leeyihiin maadani ku dhici mayso daatada haweenka eh waxay ku dhacaysaa sifaadka ay leeyihiin oo fank fankixuu guursada maa daaba wixii wanaagsanaaday lakum idinka idin wanaagsanaado oo min anisa haween ka mid a ah, oo masalan carmal guurso hadday kula wanaagsan tahay sifada carmalnimo ku qaado haddaad doonto cadrad guurso wama ilaa dalik ka bedel markaa mathna laba laba ka guursada oo kii mid ha guursado laba mid kale laba ha guursado wathulaatha saddex saddex ka guursada oo qaar kii doonaa saddex ha guursado warubaaca afar afar ka guursada macnaha cibaaradu sidanuu noqonaya mathnaa guursada laba laba wa thulaatha ka guursada saddex saddex wa rubaaca macnaa haweenkaa doontaan iyaga ka soo hadhay ha guursado bimacnaa mathnaa inshaa axadukum thintayni mid idinka idin ka mid a ah hadduu doono laba ha guursado haddii uu doonana saddex ha guursado haddii uu doonana afar ha guursado ee macnaha maase dadka qaarkood u fahmeen mathnaa laba laba ka guursada waa imise afar wahulaatha saddex saddex lix weeye toban soo maaha wa rubaaca afar afar sideed iyo toban baaba noo banaan bay yidhaha qaarkood masalan eh, raafidadoo kale iyagu sagaal bay yidhaahdaan qaarkood bacda daahiriyada qaarkood sideed iyo toban baabay noqonaysaa oo masalan matna matna haddii la yidhahdo laba laba afar soo maaha wahulaatha saddex saddex lix soo toban maaha warubaaca afar afar waa sideed sideed iyo toban baaba noo banaan bay macnuhu sidaase ma ahayn ilahay waa ka ilaahay subxaana wa tacaala jaacil lmalaaikati rusula ulii ajnixatin mathna wa hulaatha wa rubaaca macnaha malaa'igtii alle waxaa ka mid ah qaar leh laba laba baal qaar leh saddex qaar afar sidaas oo kale weeyi minhum man lahu janeexaan mid saddex laba baal leh mid saddex baal leh mid afar leh qaar ay kaba badan tahay oo jibriil oo kale lix boqol oo baal axaadiista saxiixa ma ogta marka xadiidkan aayaddan dadka muslimiinta ah ee ragga ahi madha masalan imaamu shaafici culimmadu waxay leeyihiin iyo jumhuur alculamaai oo kale maqaamkan aynu ku jiraa waa maqaam maqaamu limtinaan wa ibaaxa ilaahay nicmo uu ina siiyey uu inoo baneeyey buu ka hadlayey marka haddii ay ragga aanay u banaanayn haddii aanay ragga u banaanayn afar keliya inay ku gaabsadaan dee ilaahay uu sheegi lahaa oo siyada lagu dari lahaa ee sunnaha nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa aayadan mubayina u ah sunnaha caddaynaya markaa axad kale oo ay axad ay u bannaan tahay oo ragga muslimiinta ka midii ma jiro inuu ka badiyo afar habeena inuu guursado afartu way ku bannaan tahay imaamu shaafici saasuu lahaa waana mujmacu calayhi bayna alculamaa allahuma ilaa dee miman laa yuctabaru khilaafuhum mooyaane oo shiicada iyo bacd daahiriyada qaarkood ay sheegaan oo afar ilaa sagaal bay yidhaahdeen qaarkood waxay dhahan bilaa xasr tiraba malaha bay leeyihin waxaa kaloo loo daliishanayaa sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam afar inaan laga badin karin markuu islaamay ninkii la odhan jiray khaylan xadiiskaas uu ansaxay saxiix weeye ibnu salama athaqafi ninkana wuxuu islaamay isagoo toban naagood qaba markaa rasuulku muxuu ku yidhi ikhtar minhuna arbacaa afar un kala soo had riwaayaadka qaarkood waxaaba sariix ku ah fur inta kale waana waa saxiix weeyi intada kale sii daayo fur lamana xujaysan karo rasuulku inuu tiro afar ka badan qabay mararkaa sagaalanba ba in ka badan waayo taasi waxay ahayd min khusuusiyaati rasuuli salawaatu llahi wasalaamu waxyaabaha rasuulka u gaara bay ahayd <clears throat> ma arkaysa marka laga guursan karo teeda kale ninku isagoo afar qaba toshanaad hadduu ku daro taa shanaad mayso <laughs> dadka qaar ba waxay uhaystaan ti u horeysa inay abadan waa bail nikaaxan dambaa baila ma ansaxayo weliba hadduu caalimun bidalika ku yahay inay xaaraam ahayd oo isagu u badrheeday yuxad waa in la xado weyi culimaduna waxay leeyihiin xataa taamarsanaadka uu soo xerogeliyey weligoodba isuma mehersami karaan xataa hadday tiradii dhimanto ma arkaysa marka allah wuxu ui subxaanahu watacaala guursada labalaba oo kii doona labalaba ha guursado kii doonaa saddex ha guursado kii doonaa afar fa in khiftum haddaad ka baqataan anlaa tacdiluu inaydaan cadaalad samaynin fankixuu guursada waaxida mid keli a iska guursada dad cadaalad darro ka baqanayso aw amase maa guursada malakat ay hanato aymaanukum midigyadiinu addoommuhu iyagu tiro ma laha tasarri wax ayaa la samaynaya aw amase maa guursada malakat ay hanato aymaanukum oo haddaad jihaad gasho oo boqolaal naagoodaad aad iska xawamaaraya iska hesho waa kafa ka inaad mid keliya iskaga ekaataan ayaa adanaa ugu dhow anlaa tacuuluu inaydaan jeerjeersanin cala almiisaan amarkuu miisaanku isrogo dalika kaas ayaa adnaa ay aqrabu ugu dhow anlaa tacuuluu inaydaan leexanin oo aydaan cadaalad darro samaynin waatuu siiya annisaaa haweenka siiya saduqaatihina meheradooda oo meherkooda siiya weeye nixla siin siiya masderka unbuu maarata ka lafta yahay waatuu siiya annisaaa haweenka siiya saduqaatihina meheradooda sadaaq baa layaa meher waxaad ku mehersatay wey nixla siin siiya oo inaad siiso amba naaxil xaalaatihin kuwii ku deeqaya saas kale weeye u baa ilaahay subxana wa taala marka waa in meherkii la siiyo oo saas inta badan qur-aanka saasaynu ku arkayna ogta fain dibna hadday hibeeyaan hadday idin siiyaan fain dibna hadday hibeeyaan lakum idinka hadday idin hibeeyaan can shay wax uun shay hadday idin hibeeyaan shaygaasoo ka sifee shaygaasoo minhu ay min sadaaqihina meherkeeda ka mid ah fakuluu cuna hu shayga aklan cunid cuna cunidaasoo waa nactu limasderkaase cunitaasoo haniia mid laysu haneeye ah maria oo hunguri mar leh oon ciina ku margelin dhibaato lahayn maaragtay hanua iyo marua saas oo kale weeye amba fakuluu cuna hukaas aklan cunid cuna hania aan dhibaato lahayn maria oo cidhib wanaagsan amba hunguri mar leh cuna baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala oo hadday ku siiso weye idan markaa culimadu waxay leeyihin faindibna laakiin islaanta dee haddii mar la kiciyo maalan oo xaaladeeduba aanay caadi ahayn ambaba loo hanjabo dabadeeta una iska tidhaahda un maarkaysaa waxaas waan daayey socon maysa bay leeyihin waa in faindibna <clears throat> allah wuxu uhi subxaana wa tacaala fain dibna hadday hibeeyaan lakum idinka can shay hadday idin hibeeyaan shaygaasoo minhu ka mida nafsaa baan ka booday waa tamyiis muxawalun can ilfaacil baa la yidhaahdaa hadday hibeeyaan can shaygaasoo minhu ka mida nafsaa xagga nafsada hadday ka hibeeyaan ay maaragtay fain daabat anfusuhuna bay ka dhigan tahay nafsaa xagga naf ahaanta hadday ka hibeeyaan naf ahaan aydan fakuluu cuna aklan cunid haniia aan dhibaato lahayn mari'a oo hunguri mar leh wax xumaanaba aan lahayn walaa tu'tuu ha dhiibina assufahaaa kuwa wax magaratada ah amwaalakum xoolihiina ha u dhiibina amwaalakum baa la yidhi waa dadkii mas-uulka ka ah sidii iyagu xoolahay gacanta ku hayeen ay leeyihiin ayaa la leeyahay ha u dhiibina allatii maalkaasoo jacala allahu ay jacalahaa uu ka yeelay alle lakum idinka uu idinka yeelay qiyaama tiir alla idinka dhigay macnaa waxaad ku noolaataan ha u dhiibina dadka wax magaratada walaa tu'tuu ha u dhiibina asufahaa kuwa wax magaratada ee caqliga liita amba garaadka yar amwaalakum xoolihiina ha u dhiibina hadda iyaguba ha lahaadaani allatii maalka amba xoolaha jacala allaahu alle uu ka yeelay jacala bimacnaa sayarahaa mafcuulka hore qadan maalkaba lakum idinka uu idinka yeelay qiyaama waxaad ku noolaataan macnaa tiir oo alla idinka dhigay subxaanahu watacaala ha u dhiibina warsuquu ka arsaaqa hum kuwan garaadka yar fiihaa maalkan ka arsaaqa ay calayha waksuuhum kana aratira waksuuhum kana arratira waquuluu ku yidhaahda lahum kuwan liita qawlaa hadal hadalkaasoo macruufa wanaagsan oo halkan laga keeno masaladan alxajru cala sufahaa dadka liita ee maamulkoodu xun yahay in xoolaha aan loo dhiibin ee laga ilaaliyo masalan mar baa carruurnimada carruurta waa inaan maalka loo gacan gelin marbaa baa buu ma arkaysaa mararka qaarkood buu waalanaya oo qofka waa shay waa inaan maalkiisa loo dhiibin mararka qaarkood baa suu tasaruf uu maamul xun yahay masalan amba caqligiisu ha yaraado amba diintiisuba ha yaraato mararka qaarkood qofku dee haddii uu kaco oo maalkiisi lagu lahaa dayn badan lagu yeesho isna waa in markaa maalka laga xajriyo oo laga joojiyo wabtaluu imtixaama alyataama agoonta imtixaama jirada agoonkaad mas ka tahay xataa idaa balaguu markay gaadhaan ibtidaayal xataa idaa balaguu markay gaadhaan annikaaxa guursi guur markay gaadhaan qaangaadhaan fa in aanastum haddaad aragtaan minhum ayagoo xaggooda haddaad ka aragtaan rushdaa hanuun iyo to wanaag haddii aad ka aragtaan fadfacuu u dhiiba ilayhim ayaga agoontaasi amwaalahum xoolahooda u dhiiba waa markay qaangaadhaan astaamihii lagu qaangaari jiray oo macruuf weeye inuu shan iyo toban jirsado ah, haddii uu maaragtay de ixtiraam la yimaado oo biyb wax lamida iyo haddii maaragtay de inan ay tahay xaydo ambaba uraysato amaba haddii maaragtay eh, imbat amba timihii nabasto ay kasoo baxaan waxyaaba lagu qaangaara fain anastum xataa idaa wabtaluu imtixaama alyataama xataa idaa balaguu markay gaadhaan annikaaxa markay gaadhaan fain aanastum haddii aad aragtaan minhum ayaga xaggooda rushdaa wanaag inay toosan yihiin oo wax qabsan karaan fadfacuu u dhiiba ilayhim ayaga amwaalahum u dhiiba walaa taakulu ha cunina haa maalkaasi agoonta ha cunina israafa xaala kawnikum musrifiin xaal aatiin kuwa ku talax tegaya macna maaha ma laga fahmi maayo ma arkaysa haddayan israaf aydaan la imanaynin cuna lagama fahmayo ha cuninaba israafa ma arkaysa ha cuninaba xaala kwnikum musrifiin ha cunina wa wabidaara xala kwnikum mubaadirin xaalatiin kuwa ka boobaya amba kala degdegaya ha cunina an yakburuu maxayna aad uga degdegaysaan makhaafata ka baqasho aad ka baqana makhaafata an yakbaruu kamaarg weynaansho ay weynaadaan ka baqashadeed idinkoo kala degdegaya israafa ha cunina xaala kwnikum musrifiin ha cunina wabidaara xaala kwnikum mubaadirin xaalatiin kuwii ka degdegaya ama aragtay ee ka dhaqsanaya an yakbaruu inay weynaadaan amba makhaafata an yakbaruu macnaa maxaad u boobaysaan ka baqasho aad ka baqanaysaan daraaddeed inay weynaadaan oo inta yarihii ka gaadhsiiya ha cunina waman qofka kaana ahaaday ee kana mas-uula agoon haniya hodan ee aan u baahnayn maalkan agoontuu hayaa falyastacfif ha dhowrsado waman qofka kaana ahaaday haniya falyastacfif ha dhowrsado waman ha iska ilaaliyo waxbaba yaanu ka cunin waman qofka kaana ahaaday faqiira mid saboolihina falya'kul ha cuno bilmacruuf ee agoonta maalkeeda uga mas-uuli bilmacruufi si wanaagsan oo macruufa ah ha uga cuno oo mar hadduu agoonta xoolaheedii hayo wax kaloo u haystaana aanay jirinu barlaawo yahay waxaa la ogol yahay sharcan xadiisna ku ansaxay in si macruufa uga intifaacsado mar hadduu xoolahooda u xidhan yahay fa idaa dafactum markaad u dhiibaysaan ilayhim haweenkan waxaan ujeedaa agoontan amwaalahum xoolahooda markaad u dhiibaysaan faashhiduu u markhaati geliya calayhim agoontan agoon yahow wakaa xoolahaagii dheh ilaahay wuxuu idhi u markhaati geliya soomaaliduna waxay ku dareen una sheeg inaanad aabihii dilin ma ogtahay intaana ugu darbay dhahdeen afaidaa dafactum markaad udhiibaysaan ilayhim agoontan markaad udhiibaysaan amwaalahum xoolahooda faashhiduu u markhaati geliya calayh marag u sameeya wakafaa billaah alle ayaa idinku filan bacdani waa faacilkaa lagu siyaadiya wakafaa billaah alla ayaa idinku filan xasiibaa xisaabiye rabbi baa idinku filan oo idin xisaabin doona weeye subxaana wa tacaala lirijaal waa dhaxalkii lirijaal raggu waxay leeyihiin nasiib qayb bay leeyihiin qayb bay leeyihiin nasiibkaasoo mimaakii kii ka mid ah taraka ay ka tageen alwaalidaani labadiisa waalid haddii aabahay hooyada midkood intuu maal ka dhinto qayb baad leedahay mimaa kii kamida taraka ay ka tageen alwaalidaani labada waalid iyo walaqrabuun iyo kuwa kale xigtadaba ah walaalkaabaa ka dhintay aan ubad lahayn iyo wixii lamid a ah anbayna maarag walinisaa haweenkuna waxay leeyihiin oo u sugnaaday nasiib iyaguna qayb bay leeyihiin mima kii ayay qayb ku leeyihiin taraka ay ka tageen alwaalidaani labadooda waalid iyo walaqrabuun kuwooda xigtada ah sida walaaladooda oo kale ka bedel mimaa kiibay qayb ku leeyihiin qalla yaraaday mimaa kii ayay qayb ku leeyihiin qalla yaraaday ee minhu mimaa taraka alwaalidaan minhu kaa ka mid a aw amase kahura batay nasiibaa xaaluu yahay kaasi qayb amba acni waxaan ujeedaa nasiiba qayb qaybtaasoo mafruuda la gooyey la waajibiyey mafruuda la waajibiyey mid waliba qaybtiisa waa wax macruufoo la yaqaano wey waidaa xadara hadday yimaadaan alqismata maalka marka la qaybinayo waidaa xadara markay alqisma qaybinta markay socoto tarikadii meydku ka tegay la qaybinaayo ulilqurbaa kuwa qaraabo u saaxiibihi hadday yimaadaan iyo walyataama kuwa agooni hadday yimaadaan waalmasaakiin masaakiini hadday yimaadaan farsuquu ka arsaaqahum ayaga minhum maalka waa kuwa xigta ah oo aan dhaxalkan iyagu waxbaba aan ku lahayn laakiin qaraabay yihiin oo waari ma aha waa fuqaraa amba waa masaakiin kale waa in qadar laga siiyo weeyaan la qabin ilaa meel hal lagu qalay mana hadal yaro mana hugun yaro soom wax laga taro ilaa wuxuu le waa idaa xadara hadday yimaadaan alqisma qaybinta hadday soo xaadiraan ululqurba qaraabo kuwa u saaxiib ah iyo walyataama agoon iyo walmasaakiinu kuwa sabooli farsuquu kaarsaaqahum ayaga minhu maalkan waquluu kuna yidhaahda lahum ayaga qawlan hadal macruufa wanaagsan walyaksha ay walyaksha allaha qadar markaa mafcuulka ama mansuubka haddaas ogoshahay walyaksha ay walyaksha allaha allaha ka baqa allaha ka baqa aladiina kuwa allaha ka baaqaan law tarakuu hadday ka tegi lahaayeen in tarakuu lawdaas min khalfihim ayaga dabadood dhuriya kuwa yaryar dhuriyadaasoo dicaafa taag daran khaafuu u baqan lahaa calayhim macnaha waxaa lagugu beer xanuujinaya adigoo ubad leh oo ubadkaagii u nool haddaad carruurtaadan yaree taagta daran haddaad ka dhimato dee waad u talow carruurtii yaa u cid noqon baad suranaysaa sidaad kuwaagaa ugu baqanayso waa inaad u ilaalisaa baa lagu leeyahay kuwa arrintani ku dhacday ee aabbahood waayey waliyaksha e waliyaksha allah ilaahay ha kaga baqaan agoonta weeye agoonta ha kaga baqaan aladiina kuwa law tarakuu hadday ka tegi lahaayeen min khalfihim ayaga dabadood dhuriya ubad dicaafa taag daran khaafu u baqan lahaa calayhim saad kuwaaga ugu baqanaysa oo kale kuwan allahi ha kaga baqaan falyattaqu llah alla ha ka baqaan oo walyaquuluu ha yidhaahdaan agoonta ha yidhahdaan qawlaa hadal sadiida toosan hadal toosan ha kula hadlaan ambaba kii dardaarmayay oo naftu ka sii baxayso markaad u timaado aad aragto inuu tacaddi iyo ku samaynayo xadgudub agoontiisa yaryaruu maalkiisii wada dardaarmayo walyaquuluu ha ku yidhaahdaan qawlan hadal sadiida toosan kan dhimanaya ee damacsan maalkiisii badankiisa inuu ka dar inuu cid kale u dardaarmo oo uu qadiyo kuwa yaryar ka tegi lahaa waa tafsiir lagu fasiray ina aladiina kuwa yaakuluuna cuna amwaala alyataama agoonta xoolaheeda kuwa cunaa dhulma maarag dhulma xaala kawnihim dhaalimiin xaalayhim dhaalimiin kuwa cunaa inamaa yaakuluuna waxay cunayaan fii buduunihim ay kaainatan fii buduunihim xaalay calooshooda dhexdooda ahaatay naara naar bay cunayaan naar baa ilaahay calooshooda gelinaya ina aladiina kuwa yaakuluuna cunaya amwaala lyatama agoonta xoolaheeda wax agoon leeyahay ku carabaaban isagu leeyahay aabihii uga dhintay cid kala siisay khatar dhulma xaala kawnihim dhaalimiin oo marka tuuga kaga qaadanaysa ee inamaa yaakuluun waxay cunayaan fii buduunihim xaalay ahaatay naara marka yaakuluuna fii buduunihim kuma tacaluqayso ay kaainatan xaal ahaatay fii buduunihim naara naar bay cunayaan ay naaran bay cunayaan oo fii buduunihim saasay noqon wasayaslawn waxay geli doonaan saciira olol bay geli doonaan ba alla yidhi subxaana wa tacaala amba ay ku guban doonaan yuusiikum allah allah wuxuu idin farayaa fii wlaadikum ay fii sha'ni wlaadikum caruurtiina xaalkeeda filmi iri siday wax u dhaxli lahayd yuusiikum allahu alla wuxuu idin amraya amba idin dardaarmayaa fii wlaadikum ubadkiina macnaa markay dhexal taagan tahay siday wax u kala helayaan ayaa alla idin farayaa bilcadli fiihim yuusiikum allahu alla wuxuu idin amrayaa fii wlaadikum awlaadiina dhexdeeda bilcadli saasoo bilcadli buu inanku wuxuu leeyahay lidakari kalabi wuxuu aha u sugnaaday mithlu xaddi lunhayayni laba hablood dheeftood alxad waa qoriga nasiibka lidakar inanku wuxuu leeyahay mithlu xaddi lunhayayni laba hablood amba laba dhadig dheeftood buu leeyahay fain kunna hadday ahaadaan awlaadiiba carruurtiiba hadday ahaadaan nisaaa haween dumar midhan hadday noqdaan haweenkaasoo fawqa thnatayni laba ka badan falahunna waxay leeyihiin thuluthaa ma saa isugu xidh thuluthaa ma kii oo saddex meelood loo qaybiyey laba ahaan taraka uu ka tegay meydkan ay dhexlayaan oo masalan fa in kunna hadday ahaadaan caruurtii nisaaa haween hadday noqdaan fawqa thnatayni laba ka badan labaduna waa la mid darafka maarata markaa darafkani mafhuum ma laha fawqa snatayni waa laba iyo wixii ka badani falahunna waxay leeyihiin thuluthaa ma kii kii oo saddex meelood loo qaybiyey laba ahaan taraka uu ka tegey macnaha waa laba hablood iyo in ka badan aabahood hadduu saddex kun uga dhinto laba ayay leeyihiin wa in kaanat hadday ahaato caruurtii waaxida mid keliya inan qura hadday noqoto falahaa waxay leedahay annisfu bad bay leedahay marka waxaad ka fahmaysaa dee laba markay noqdaanna inay nis ka badsanayan baad iska fahmaysaa saa darteed dara fawqaaga ma ogtahay waliabawayhi labadiisa waalidna waxay leeyihiin waa maydkii oo ka dhintay labadiisii waalid waliabawayhi labadiisa waalidna waxaa usugnaaday ka bedel likulli waaxidin mid kasta waxaa usugnaaday oo minhumaa labadooda wali abawayhi labadiisa waalid waxaa usugnaaday qofkan dhintay ka bedelo likulli waaxidin mid kaste waxaa usugnaaday oo minhumaa labadoodan ka mid a ah, assudus maalkii oo lix meelood loo qaybiyey meel ahaan sigis baad uqaybinaysaa meel shi aabbaha meesha kale saas oo kale mimaa kii xaggii amaar ayuu ku yeelanayaa taraka uu ka tegay suduskaasoo mimaa kii ka mid ah taraka uu ka tegay ilmahoodan dhintay waa goorma ayay lix meeloodoo meel ay dhexlayaan midkiiba labada waalid in kaana lahu hadduu u ahaado ilmahoodan dhintay walad caruur in kaana lahu hadday usugnaadaan walad walad hadduu usugnaado ilmahoodan dhintay o ilmahani caruur leeyahay qaabkaasay wax u fa in lam yakun haddaanu usugnaanin lahu kan dhintay walad walad haddaan ubadba aanu ka tegin oo wawaritha ay dhexlayaan hu isaga kan dhintay abawaahu labadiisa waalid ay dhexlayaan faliummihi hooyadii waxay leedahay athuluth xoolihiisii oo loo qaybiyey saddex meelood meel ahaan inta kalena odayga si haddii sow jirana waa noocaasun bay noqonaysaa labadii masalaa soo gelaya fa in kaana hadday u ahaadeen lahu kan dhintay ee ilmahan la dhexlayo ikhwa walaalo hadday usugnaadeen waa mid walaalo hadday usugnaadeen faliummihi hooyadii waxay leedahay assudus maalkii oo lix meelood loo qaybiyey meel ahaan bay leedahay oo hooyadood ayay dib u rideen oo way dhibaateeyeen laakiin waa hadday jamc yihiin midka keliyihi kama riixaya saddex meelood oo meel ahaan hadday mid kale ay walaal ahaayeen ma riixi karo habarta laakiin hadday bataan islaantii saddex meeloodkii intay ka riixaan ba waxay keenayaan lix meelood oo meel fain kaana hadday u ahaadaan lahu ka nitay ikhwatun walaale hadday u ahaadaan faliummihi hooyadii waxay leedahay asudus lix meeladow meel waa goorma intaa yeelanaysaa min bacdi wasiya dardaaran dabadi dardaarankaasoo yuusi uu dardaarmay bihaa marka dardaarankii laga saaro aw dayn amba dayn lagu lahaa marka laga saaro dabadeed ayuun baa la dhexal joojin karaa aabaa'ukum aabbayaashiin iyo wa abnaa'ukum caruurtiina laa tadruuna ma ogidin ayuhum aqrab mubtadaha iyo khabarkaasi haddana jumlada iska laa tadruuna ma ogsoonidin ayuhum kooda aqrabu ugu dhawaansho badan lakum idinka nafca xagga nafciga ilaahay baa labadaba wax dhexal siiyay waalidka iyo kuwa dhashay waxbaha kala jeclaanin wey fariidatan min allah farad allahu alla wuu farad yeelay kaa fariida farad yeelid oo minhu sidaasaa odhanaysaa markaa min alla minhu isaga xaggiisa ka aata ina allaha alle kaana wuxuu ahaa yahayna caliima allaha cilmiga badan weeye xakiima waana allaha aan qaldamin ma qaldamo walakum waxaad leedihiin nisfu ma waa raggii weeye oo odaygii oo islaantii ka dhimatay laba midkoodun bay noqonaysaa inay carruur ku leedahay iyo inaanay lahayn in lagaa lagaaga horreeyey oy nin hore carruur u lahayd iyo inaanay ulahayn labadaba way noqon kartaa walakum waxaad leedihiin raggow nisfu maakii barkii baad leedihiin taraka ay ka tegeen aswaajukum haweenkiinu ay ka tegeen goorma in lam yakun haddaan u ahaanin lahunna ayaga walad walad haddaan u ahaan amba adiga ha ku dhasho amba cid kaleba ha u dhashe eh. fa in kaana hadduu ahaaday lahunna ayaga walad hadduu usugnaaday walow inankeeduba ha dhale falakum waxaad leedihiin arubuc afar meeloodoo meel baa leedihin mar hadday ubadba yeelatay mima kiibaad ku leedin xaggiisa tarakna ay ka tageen goorma min bacdi wasiya baad yeelanaysaan dardaaran dabadi oo yuusiina ay dardaarmeen haweenku bihaa ayada awdayn amba dayn lagu lahaa bixinteeda dabadeed walahunna haweenkiina waxay leeyihiin arubuc afar meeloodow meel mima kiibay ku leeyihiin taraktum aa ka tagtaan waa goorma in lam yakun lakum haddaanu idin ahaa nin walad oo kuwo ubadleba aydaan ahayn amba iyagu maaragtay fa in kaana hadduu idin ahaaday lakum idinka walad amba iyagu ha idin dhalaan amba qayr kala qaar kaleba ha u dhalaane falahunna waxay leeyihiin haweenkii athumun sideed meelood oo meel bay leeyihiin oo mimaa kii kamida taragtum aad ka tagtaan hadday afar yihiin sideed meelood meeshaasay isugu tegayaan hadday kaba yaraadaana meesha hadday mid qura teena qaadanayaan ee eh, mid waliba thumun iyo ruuc ma laha waa min bacdi wasiya dardaaran dabadi tuusuna aad dardaaranteen biha aw dayn amba dayn dabadi wain kaana hadduu ahaado rajulu nin rajulkaasoo yuurahu la dhaxlayaa kalaalatan khabarka kaanadaba halkaa rido wain kaana hadduu ahaado rajulu nin rajulkaasoo yuurahu la dhaxlayaa kalaalatan mid aan waalid iyo walad toona lahayn kalaala goblanka maaha macnaheedu sax maaha inaad goblan ku fasirtaa kalaala waa mid aan waalid iyo walad toona lahayn waalid iyo waladtoona mid aan lahayn wey hadduu yahay aw amase imra'atun hadday ahaato la dhexlayaa kalaala oo walahu uu leeyahay qofkan la dhexlayaa akhun uu leeyahay walaal rag ah aw amase ukhtun uu leeyahay walaal inan ah oy xagga hooye ka walaala yihiin weeyaan kuwani falikulli waaxidin mid kaste oo inanka amba inanta ah waxaa usu oo minhumaa labadooda kamid a ah waxaa usugnaaday assudus lix meelood ow meel bishardi waa walaaladii hooye weeye nin baa dhintay waalid iyo waladu ka tegay ma jiro waa kalaala dadka ku xeeran baa dhaxlaya kalaala min alikliil waa dadka ku xeeran baa dhaxlaya markaa walaaladii hooyo hadduu yahay inan lix meeladoo meel buu maalkii qaadanaya hadday inan tahayna lix meeladoo meel bay qaadanaysaa hadday ka bataanna waa kan fa in kaanuu hadday ahaadaan walaaladiisa hooyo akhara kuwa ka badan min daalika midka ah fahum ayagu kuwan xagga hooye ay ka walaala yihiin kan shurakaau waxay ku shuraakoobayaan fi thuluth saddex meeloodoo meel bay ku shurakoobayaan sawaabay noqonayaano noqonayaanoo falidakari mithlulxadil unsayayni way ka baxaysaa halkan si siman bay uqaybsana marka fa hum shurakaau fi thuluth saddex meeloodoo meel ayay maaragtay ku shurakoobayaan ma og tahay taasay qaadan waa min bacdi wasiya waa dardaaran dabadi yuusaa la dardaarmay majhuul buu kan ku salaysan yahay yuusaa la dardaarmay bihaa dardaarankaa marka laga fuliyo maalkii laga saaro aw dayn amba dayn lagulahaa marka laga bixiyo hayra mudaar mid wax dhibaya kayrkii xaaluu yahayna u dardaarmay hayra mudaarin mid wax dhibaya kayrkii xaaluu yahayna u dardaarmay laakiin haddii dardaaranka lagu arko jawri iyo xumaana baxadkii sharciga uu dhaafiyo iyaduna markaa de waxay leedahay eegid wasiyatan min allah ilaahay wuu dardaarmay amba wuu faray sidaa wasiya farid oo minhu min allahi alla xaggiisa ka aatay saasaa loo qaybinaya wallahu alla caliim allaha cilmiga badan weeye xakiim waana allaha aan qaldamin arrintan ayaa cilmi iyo xikmad labadaba waan xaliim dulqaad badan weeye allaha dulqaadka badan weeye subxaanahu wa rabbi waxa uu yidhi tilka taa la soo sheegay xuduudullah alle ayaa sheereeyey waa lama taabtaano sidaasuu rabi xuduudullaahi wey alle ayaa sidaa u qaybiyo lama taaban karo wey waman yudiic illaha qofka alla adeeca wa rasuulahu adeecana yudkhilhu rabbi wuxuu gelin jannaatin buu gelin tajri ay qulqulayso min taxtihaa hoosteeda ay qulqulayso alanhaaru ay qulqulayaan khaalidiina xalay ku waari doonaan fiiha jannada dhexdeeda wadalika kaas oo rabbi janno ku geliya alfaws waa liibaanid alcadiimu weyn waman yacsi allaha ka alla caasiya iyo wa rasuulah wayatacadda ka tallaaba ee jiidha xuduuda hoseeraha alla xidhay yudkhilhu rabi wuxuu gelin naara buu gelin doonaa khaalida xaaluu ku waaraya fiiha markuu ku baxo gaalnimada walahu waxaanu leeyahay mankaasi cadaabuu leeyahay muhiin wax dulleeya oo ihaaneeya baa rabbi yidhi subxana wa tacaala kaasuu yeelanay wallaatii haweenka waa ya'tiina la imanaya alfaaxishata sinada la imanaya min nisaa'ikum xaal ay ka mid yihiin fastashhiduu uga markhaati dhiga calayhina korkooda arbacatan afar minkum idinka idinka mida ah, raggiina muuminiinta ah wa awalkii hore intaan xadka la waajibinin ayaa xadkoodu sidan ahaan jira weeye fa in shahiduu afartaasi hadday ku marag furaan fa amsikuu xidhahunna haweenka filbuyuuti guryaha ku xidha xataa yatawafaahuna ilaa uu ka oofsado almawtu mawtku ilaa uu ka oofsado ay malaa'ikat lmowt ilaa ay ka oofsato aw amase yajcal allahu alle uu u yeelo lahuna ayaga sabiila aw amase yajcala u yeelo allahu alle lahuna ayaga sabiila xad dariiq kaloon kan ahayn ilaahayna waa u yeelay oo hadday dee inan tahayna waa in la jeedlo haddii ay ah, guur martayna waa in he dhagixii sheekh daahir la ruubo wladani allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala marka aayaddan mansuukh weeye xukunka ay sheegaysaa la xidi maayo ilaahay baa xad u yeelay ma ogta waladaani labada waa rag wey ya'tiyaani la imanaya haa faaxishadaasi amaba beladii kale liwaadka ahayd weeye ee minkum idinka idinka mid a ah, faaaduu dhiba humaa iyagana dhiba oo kab iyo cayba kala daala wey faintaaba waa awalkii hore iyaguna xadkiin bay leeyihiin faintaaba hadday toobad keenaan oo wa aslaxa ay hagaajiyaan acmaashooda faacriduu ka jeesta canhuma xaggooda iskaga jeesta baa alla yidhi subxaana wa tacaala ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday tawaaba allaha toobad aqbalida badan ee raxiima wey inama tawba tawbada cala allahi alle korkiisa ahee eh rabbi uu aqbalaya liladiina kuwii bay usugnaatay yacmaluuna sameeya asuu'a xumaanta sameeya bjahal xaala kawnihim jaahiliin saasay noqonaysaa bijahaala xaala kawnihim jaahiliin xaal ay jaahiliin yihiin sameeya kuwaasun baa toobadaasi u sugnaatay uma haddana yatuubuuna noqda ee ilaahay usoo noqda min qariib xilli dhowba min qariib min zamanin qariib xilli dhowba xaggiisa ka soo noqda fa ulaaika kuwaas yatuubu llah alle ayaa kusoo noqon doona calayhim wa kana allahu alle wuxuu ahaa yahayna allah cilmiga badan weeye xakima aan qaldamin walaysat tawba towbadu uma ahaanin liladiina kuwa yacmaluuna sameeya asayi'aat xumaanta kuwa sameeya towbadii uma ahaanin xataa idaa xadara samaynaya unti xataa idaa xadara markuu ku yimaadana axadahum midkood almawtu markuu ku yimaado qaala uu yidhaahdo axadkaasi inii anigu tubtu lana hadda ayaan toobad keenay kuwaasina toobad ma laho qarqarada mar hadday gaadhay ma jirto iyo hadday qoraxd xaggan ka soo noqotay wala aladiina kuwiina umay ahanin toobadu yamuutuuna dhimanaya walxaal hum ayagu kufaarun ay yihiin ulaa'ika duulkaas actadnaa waxaan u diyaarinay lahum ayaga cadaaban baan u diyaarinay aliima waxanuujiya yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayo laa yaxilu xalaal maaha lakum idinka an tariisuu inaad dhaxashaan annisaaa haweenka inaad dhaxashaan karhaa xaala kawnihim mukrahaat xaalay yihiin kuwa la khasbayo inaad dhaxashaan xalaal idin maaha wey in lama la khasbo maaha ninka ah, aabihii dhinto ayaa khashab ku guursan jiray ta aabihiiba ka dhintay walaa tacdulu walaa yaxilu xalaadidi laa tacdulu ay an tacdulu inaad meermeerisaan huna haweenka inaad meermeerisaan litadhabuu si aad ula tagtaan bibacdi maa kii barhkii aataytumuhuna aada siiseen ilaa an yaatiina inay la yimaadaan bifaaxisha xumaan mubayina cad mooyaane min abaana waxaad odhan kartaa laadan walaa tacdiluu ha meermeerinina markaa ficilku marsuum weeye markii hore mansuub buu ahaaye hunna haweenka litadhabuu si aad ula tagtaan bibacdi maa kii barhkii aataytumuhu aataytumuu aad siiseen hunna haweenka ilaa an yaatiina bifaaxisha inay la yimaadaan mubayan wacaashiruuhunna kula dhaqma bilmacruuf si wanaagsan kula dhaqma fain karihtumu haddaad ku nacdaan hunna haweenkan haddaad nacdaan faama aad karaahiyaysataan facasa an takrahuu waxa laga yaabaa inaad ku karaahiyaysataan shay ah oo wayajcal allahu allana uu yeelo fiihi shayga aad karaahayste khayraaba uu rabbi yeelo kahiira fara badan wain aradtum haddaad doontaan istibdaala zawj haweenay soo bedelashadeed makaana zawj mid kale meesheeda aad soo bedeshaan wain aradtum haddaad doontaan istibdaala zawj zawjad maaragtay soo bedelashadeed makaana zawj mid kale meesheeda walxaal haddaad doontaan aataytum qad aataytum aad siiseen ixdaahunna midkood qindaara maal fara badan ood meher usuusiyan falaa ta'khudu haka qaadina minhu maalka xaggiisa shay a haka qaadanina ata'khuduuna miyaad qaadanaysaan hu maalka buhtaana ma waxaad ku qaadanaysaan been iyo dulmi iyo wa ithma dembi mubiina cad ma taasaad ku qaadanaysaan wa kayfa sideeba ta'khuduuna aada u qaadataan hu maalka walxaal qad afdaa uu gaadhay bacdukum barkiinba ilaa bacdin war ma islaantaad la jiibsatay baad wax ka doonanaysaa wey waa la nacsiinaya maogta walxaal kayfa sidee baa taakuduuna aad u qaadataan hu meherka walaal qad afba uu gaadhay bacdukum barkiinba ilaa bacdin barka kale oo u galmooday weeyi maxaa ku falaysaan ilahay saasuu leeyahayo nacas soomaad arag leh iga saamaxdo amba ha dhaafto oo waakhadna iyana ay qaadeen oo alaal aadna qad akhadna ay qaadeen minkum xaggiina mihaaqan ballan halida adag walaa tankixuu ha guursanina oo waxay samayn jireen ma ha guursanina haween nakaxa ay guursadeen aabakum aabayaashiina ay guursadeen oo min annisaai haweenka ka mid ah way dhici jirtay carabta ilaa laakine maa qad salaf wixii hore u dhacay kaa ilaahay wuu idinka dhaafi doonaa wey rag badan oo la yaqaanay oo carab ahaa ayaa guursaday aabbayaashood raggay ka dhinteen markaasaa waxaa dhacay inay aabayaashood kuway maaragtay ka dhinteen ayay guursadeen markaasaa waxaa dhacday waxaa walaaloobay adeer iyo dee maaragtay <laughs> iyo ku adeerka unoqon lahaa allah wuxu uhi subxaanahu wa tacaala ilaa laakina maa qad salaf inahu kaa a guursataan aabayaashin waxay guursadeen kaana wuxuu aday faaxisha foolxumo iyo wa maqtaa cadho wasaa kaas ayaana u xumaaday sabiila dariiq la maro oo guur loo maro kaas ayaa ugu xumaaday baa rabbi subxaana wa tacaala markaa saa bimacnaa bisna way noqotaa sideedana way noqotaa ficil caadiga ma og tahay xurimat waxaa la xarimay calaykum korkiina waxaa laydinka xarimay ummahaatukum hooyooyinkiin baa laydinka xarimay inaad guursataan waa aayatu taxriim baa la yidhahda haweenka inta laydaga xarimay axaadiista rasuulkuna qayba ayay ku dareen way tiro badan yihiin ummahaatukum hooyooyinkiin baa laydinka xarimay inaad guursataan waa hooyada ayaydaana waa lamid wa banaatukum baa laydinka xarimay hablihiin kuway dhaleenna ku dar wa akhawaatukum walaaladiin hablaha walaalahaa tihiin wa cammaatukum iyo ciddooyinkiin baa laydinka xarimay wa khalaatukum iyo habaryarihiin baa laydinka xarimay wa banaat lakhi walaalka hablihiisa ayaa laydinka xarimaado o adeerka tahay wa banaat lkhti hablaha maaragtay hablahooda ayaa laydinka xarimay adabtiga u tahay wa ummuhaatikum hooyooyinkiin baa laydinka xarimay allatii hooyooyinka ardacnakum idin nuujiyey ee naaska idin jiqsiiyey wa akhawaatikum hablaha ayaa laydinka xarimay idinla walaalo ah min aradaaca xagga nuujinta walaalaha idinkulaabaa laydinka xarimay wa ummuhaatu nisaa'ikum haweenkiina hooyooyinkood baa laydinka xarimay waa sodohdii ha isku daye ma arkaysa wa ummuhaatu nisaa'ikum baa laydinka xarimay wa rabaa'ibikum kuwaad hooyooyinkiin qabtaa hooyooyinkooda qabtaan baa laydinka xarimay waa jamcu rabiiba waa inantaad hooyadeed qabtay wa rabaa'ibikum hooyooyinkood kuwaa qabtaanee haweenkaabaa laydinka xarimay allaatii hablaha aad hooyooyinkood qabtaano fii xujuurikum idinka dhabtiina ku sugan bimacnaa aad ka mas-uulka tihiin oo min nisaa'ikum xagga haweenkiina ka ahaaday allaatii haweenka dakhaltum aad u galmooteen bihinna ayaga oo waxa weeye inanta haddii mar meherkaagu ku dhaco hooyadeed iyada xaaraan bay kaa noqonaysaa maqdac caqdigay ku xaaraantimoobaysaa laakiin inanta waxay ku xaaraantimoobaysaa markaad islaanta mehersato una galmooto laakin islaanti intaad mehersatay haddaad kala noqotaan yarta waad bariidin kartaa wey macnuu sidaas oo kale wey saasay noqonaysaa dukuul baa lagu qadima allaati haweenka dakaltu bihina fain lam takunuu haddaydaan ahaanin baa rabbi yidhi fain lam takunuu haddaydaan ahaanin dakaltum kuwii u galmooday bihinna sodohaha falaa junaaha calaykum korkiina dembi ma saara inaad inantii sidaas oo kale waxalaa'ilu abnaa'ikum inamadiinu kuway qabaan baa laydinka xarimay kuwa inamadiina xalaasha u noqday waxalaa'ilu abnaa'ikum inamadiina haweenkooda ayaa laydinka waa inataa soddonka aad u tahay aladiina inamadaasoo min aslaabikum xagga dhabarkiina ka ahaaday min aslaabikum xagga dhabarkiina ka ahaday waxaa la diidaya adciyadii ay carabtu yaqaaneen ko maxaa kaloo laydinka xarimay waxurimat calaykum waxaa laydinka xarimay an tajmacuu inaad kulmisaan bayna alukhtayni laba walaalaah mar inaad wada guursataan waxaa xadiisku ku daray inan iyo habaryarteed inan iyo edadeed mar qura lama wada guursan karo ma arkaysaa waa istabnig ilaa ishtanka kaa banjaro taahirka ha ku xidhanin iyada istanbadi bay ku tahi maogta ha kuu joogto waan tajmacu inaad kulmisaan baa laydinka xarima bayn luqtayn ilaa ma qad salaf wixii tegay mooyaan in allaha alle markaa in la jamciyo oo meher la keeno ayaa xaaraama inan iyo edadeedna lama wada guursan karo waan tajmacuu bayna luktayni ilaa laakina maa qad salafa wixii tegey eetaa rabbi waa idinka dhaafi doonaa subxaanahu watacaala wey ina allaha alle kaana wuxuu ahayayna hafuura allaha dembi dhaafista badan weeye raxiima waana allaha naxariista badan leh wa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa